بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله الدرس الرابع والثلاثون درسga afar iyo soddonaad ghaswatu xunayn wuxuu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa ghaswatu xunayn waa duulaankii la magac baxay ghaswatu xunayn magac kalena waa leedahayoo ghaswatu awtaasna waa la yidhaahdaa <clears throat> labada magacna waxa ay ku salaysan yihiin uun goobtii duulaanka iyo dagaalkaasi uu ka dhacay ee loogu magac daray itafaqat waxay ku heshiiyeen qabiilataa thaqiifin wa hawaasina labadii qabiil ee la kalo odhan jiray thaqiif iyo hawaasin wa qabaa'ila ukhra iyo reero kale oo reerihii carbeed ka mid ahi calaa muxaarabati lmuslimiina inay muslimiinta la dagaalamaan qabla an yaqsuuhum ka hor intaanay muslimiintu ku soo duulin bimacnaa waxay is yidhaahdeen dagaal iyo is-abaabul ka hortag ah sameeya falamaa samica arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu maqlay bidaalika warkaa isaga ah kharaja ilayhim xaggooda ayuu u baxay wa macahu iyadoo ay weheliyaan casharatu aalaafin toban kun oo nin oo min ahli lmadiinati ka mid a ah dadkii madiina ka soo raacay marka horeba ee la socday wa alfaani iyo laba kunoo miman aslama ka mida dadkii soo islaamay yowma alfatxi maalintii furashada maka wa hamaanuuna min almushrikiina iyo siddeetan nin oo gaaladii ka mid oo aan weli islaamin oo iyaguna soo raacay ayaa waxa weeye tiradu ay ahaydoo wadarta guud waxay noqonaysaa labiyo toban iyo weliba dheeraad yacni labiyo toban kun iyo ziyaado fakhtara almuslimuuna muslimiintii waxay ku kadsoomeen bikahratihim fara badnaantooda wastahaanuu waxaanay dhayalsadeen bicaduwihim cadowgoodii xataa qaala bacduhum ilaa muslimiintii qaarkoodba ay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma maanta la inagaga adkaan maayo amaba nalagaga adkaan maayo min qilatin tira yaraan falammaa wasaluu markii ay soo gaadheen muslimiintu waadii xunaynin meesha xunayn loo yaqaano dooxii ku yaallay qaabalahum alcaduwu cadowgii baa kala hor yimi binabalin leeb iyo wixii la halmaala iyo wax alle waxay hayeenba ayay kala hor yimaadeen waayo oo dhagax buu qoraya xagga hoose ama sikaara alxijaarati aw kibaariha laakin dhagax keliya may ahayn ila dhagax ciidan ma jebiye waxa weeye leeb iyo waxay hayeen hubaba waxbay reebin waxba lama hadhin kalmatari sida roobka oo kale ayay dhibicda roobka kale ayay kaga dhigeen wa kaana mustatiran cadowgu waxa uu ahaa mid isku qariyey oo dhufays ka dhigtay fii shicaabi ilwaadi togga laagihiisa yaryar iyo leexleexadkiisa wa madaayiqihi iyo meelaha cidhiidhiga ah falamaa wasaluu faduhisha dheh almuslimuuna muslimiintii waa la dawakhiyo dawakhaad baa ku dhacday iyo wareer wanhazamuu waanay jabeen wa habata arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa sugnaaday maca qaliilin min asxaabih in yaroo saxaabadiisii ka mid ahin iyadoo ay weheliyaan minhum raggaa waxaa ka mid ahaa abu bakrin wa cumaru wa caliyun walcabaasu wa abu sufyaan binu alxaaris ibnu cami rasuuli sala allahu alay wasalam tiradaa kooban ayaa labiyo tobankii kun ka soo hadhay fasaaxa alcabaasu baa ku dhawaaqay biaclaa codkiisii ugu dheeraa isagoo oo leh yaa asxaaba baycati ridwaan baycatu ridwaan dadkii rasuulka la galayow fa qaalat ilansaaru ansaar baa markiiba waxay yidhaahdeen labayka labayk ku aqbalaya oo ku ajiibnay waa ijaabatan bacda ijaaba wa rajacuu ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayay dib markaa ugu soo noqdeen faanzala allaahu sakiinatah kadib arrintaasi markii ay dhacday ilaahay waxa uu ku soo dejiyey xasilloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam wa cala almu'miniina iyo mu'miniintiiba dhammaantood wa ansala ilaahay waxa uu soo dejiyey junuudan ciidamo malaa'ig ah oo lam yarowhaa aanay arkaynin fa xamaluu waxay weerareen calaa acdaa'ihim cadowgoodii wa qaataluuhum waxay laayeen qitaalan shadiidan yan la dagaalameen dagaal aad u daran xataa hasamuuhum ilaa ay jabiyeen oo cadowgii jabay wa tabicahum lmuslimuuna muslimiintiina waa dabagelenoo waa eryadeen yaqtuluuna iyagoo laynaya oo wayasiruuna qafaalanaya wa aslama waxaana soo islaamay kaiiru min almushrikiina in badanoo gaaladii la socotay muslimiinta ka mid ah aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa maca almuslimiina kuwa muslimiinta la jirkooda ah fii haadihi alghaswati duulaankan isagaa dhexdiisa limaa Ah, lamaa ra'awdha cafwan markii ay arkeen cinaayat allaahi bilmuslimiina daryeelka iyo ilaalinta ilaahay uu ilaalinayo muslimiinta waaya ah, darsigani wuxuu ku saabsan yahay ghaswatu xunayn ama ghaswatu awtaas labada magacba waa leedahay xunayn ah, waa doox ku yaala meel u dhaxaysa maka iyo daa'if duulaankan isaga ahina sida darsigaba ka muuqato sabab buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii maka uu furtay oo ah waxa weeye xaruntii ugu ballaadhnayd iyo magaaladii ugu weynayd cududda iyo ciidanka ugu badanna dee ay joogeen oo gaaladii ah qoladaa markii la muquuniyey ee laga adkaaday baa laba qabiiloo loo yaqaano hawaasin iyo thaqiif madaxdoodu waxay go-aan ku qaateen sidii ay uga hortegi lahaayeen inay ku timaaddo ama ku dhacdo waxaa quraysh ku habsaday oo ah in laga adkaaday marka waxay bilaabeen abaabul iyo hub urursi iyo ciidan urursi ayay bilaabeen labaduba ciidan tiradiisu badan tahayna waa diyaarsadeen nin la odhan jiray malik binu cawf baa madax u ahaa ciidankii markaa markii uu diyaariyey ee uu soo saaray ama diyaar garowgaasi intii uu socdayba rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa gaadhay rasuulkuna wuxuu soo diray cid warkaa u raadisa arrintii waa la xaqiijiyey markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ay soo baxeen iyadoo tiradu ay aada u badan tahay oo tobankii kun ee marka horeba madiine ka soo raacay iyo laba kunoo maka kaga soo biiray iyo weliba qaar gaaladii ka mido ah iyaguna iska soo raacay ninkani marka waa malik binu cawfe wuxuu sameeyey oo hogaaminaya nimankaa hawaasin iyo haqiif ee doonaya muslimiinta inay la dagaalamaan fii khaswati xunayn ciidankaa tirada faraha badan ee uu soo saaray waxaa u raacda inaanuu waxbaba ka teginba ubadkii ooriyihii maalkii iyo hantidii wax walba waa soo raaciyey waxaanu islahaa malaha haddii ciidanka intaa la raaciyo la daba dhigo jabi maayaan oo nin dee islaantiisii ka dambayso ama carruurtiisii ka dambeeyaan oo xoolihiisu ka dambeeyaan dee waxa weeye yuqaatilu duunahum iyaga sokodood buu dagaalamay yani wuu difaacaya waxaa jiray nin loo odhan jiray durayd bin usima oo madaxda ka mid ahaa nimankan gaalada is urursanaysa laakiin markaa isagu da'na iska ahaa weliba indhabeelay ayaa wuxuu hi waxaad iigu yeedhaan malik bin cawf hogaamiyaha ciidanka waa loogu yeedho wuxuuhi waxaan ku weydiiyey sanqadhan iyo cidan iyo qayladan iyo sawaxan kan aan maqlaya waa maxay wuxuu idhi carruurtii iyo cuudkii iyo ooriyihii waxbaba kama iman oon soo wada saaray dhammaantoodna waxa weeye dee saaxadday joogaan wuxuu uhi maxaa kugu kalifay oo wuxuu yidhi waxaan isleehay ciidanku yaanay jabin ciidanku he yaanay jabinoo nin dee dumar arkayaan miyuu ordaya inta badan raggu waxa markay dumarku aag dhow yihin bay aada isu tiiraan se <laughs> waa nin gabadh la socotaa la dagaalami haddaad saf dhaaftaan wuu kugu dhejinaya marka waayo waa lala joogaan waay <laughs> marka wuxuu is leeyahy markaa ha noqdaan yani waxa wey di aanay marnaba jabin odaygaasi waxa uu kuhi wahal yaruddu lmunhazima shay-un oo qof jabayma waxbaa celiya ninku haddii uu jabo waxba ma celiya manaa laa ubad walaa oori walaa cid kale walaa maal walaa adduun waxaa hor joogsanaya ma jiro nimankani haddaba diyaargarowgooda waxaa ka mid ahaa inay taagtika waxa weeye ay doonayaan muslimiinta inay waxyeello ugu geystaan ay sameeyaan arintaasna waxay ahayd togii laga tallaabayay dee ilaa halkii ay isku urursanayeen baa loo socdeeyey waabay soo qadimeen xoogaayo dooxii bay sii galeen laagihiisi iyo laablaabadkiisa iyo meelaha cidhiidhiga ah ayay usii galeen muslimiinta muslimiintii oo marka aan warbahayno halkaa aan kaba filanaynba oo burkaba aan bahal ka filanayn baa nimankani hal mar kusoo dhaqaaqeen iyagoo wax allo wixii hub iyo dee awooday helayeenba u adeegsaday muslimiintii markaa way jabeen waayo de waxaa dhacay waxa weeye wax aanay filanayn halkanaa dagaal idinku qabsan doonaa ismabay lahayn oo dee meel kale u filanayeenoo halkani waddadii la marayay unbay u haysteen meel baana laga raacayo waa kelmaddaa ay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma min qila maanta tiro yaraan si kaleoo laynooga adkaadoba tira yaraan laynaga adkaan maayo oo markay aad yacni u yaabeen faraha iyo tirada ciidanka muslimiinta waayo waa waa tiradii ciidan ee ugu badnayd intii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu dacwadda iyo jihaadkaba waday waa tiradii ugu badnayd ee la hela xilligaas intii hore o dhan tiradu way yarayd ilaahayna waa ka qur-aanka ku tilmaamay walaqad nasarakum allahu fii mawaaطina kaiira wa yowma xunayni id acjabatkum karatkum meelo badan baa dhab ahaantii ilaahay idiin hiiliyey haddii aad tihiin muslimiinta oo ghaswatu beder ka mid tahay oo uxud ka mid tahay ile guusha iyo libintu markii dambe muslimiintay raacday oo ghaswatulaxzaab ka mid tahay kuwii dee ugu magaca dheeraa marka la haddaba meelihiibaa si gaara looga soo xushay ghaswatu xunayn oo iyadoo mawaatintaa ka mid ah fii mawaatina kaiira dee maca xunayn baa ku jirta laakiin si gaara haddana loo xusayo waxay culimmadu leeyihin duruufteediiy arrimaheed dee gaaray lahayd ha sidaa ogeed baa loogu sheegay markaa ciidankii labiyo tobanka kun ahaa hal mar bay jabeen marka laga reebo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo kooban ama tiro kooban oo saxaabada ka mid a ah. oo abubakar iyo cumar iyo cali bin abi aalib iyo cabaas binu cabdilmualib abu sufyaan bin alxaari hadda binu xarbi maaha ay waxa weeye ka mid yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligii dagaal la galay xataa haddii marka hore muslimiintu ay jabaan weligii muu dhaqaaqin oo dee ghaswatu uxudba waynu garanayna wacdarihii uu muujiyey halkana sidaas si la ego weliba gaalada wuxuu maqashiinaya halka uu joogo si ugu yimaadaan de hadday wax ka qaadi karaan waa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nebi baan ahay oo been sheegi maayo ina cabdilmualib baanan ahay awowgii buu rasuulku ku abtirsanaya alayh isalaatu wassalaam haddaba markii jabkaasi uu dhacay baa rasuulku wuxuu cabaas binu cabdilmualib ku amray inuu dhawaaqo aada u codheerna uu ahaaye waxaa ragga loogu yeedhayaa dii ladhaha hebelow iyo waar soo noqdaay niqaar baan sooba noqonay ile kelmadaha laftoodaa saamayn kala leh waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kuhi waxaad u yeedhaa asxaabu baycati ridwaan ama asxaabu assamura geedkii bayada lagu hoos galay baa dee lagu magac ama hoostiisa lagu galay raggaa u yeedh oo waxaad xusuusisaa ballamihii rasuulka ay la galeen calayhi salaatu wasalaam ay u qaadeen markaasaa cabaas wuxu uhi yaa asxaaba baycati ridwaan markaasaa nin waliba maqlay markaasaa raggii soo noqdeenoo ansaartu ugu horeeya waxaa intaa raaca nin kasta oo gaadiidkii uu saarnaa uu la dhaqaaqi waayey ama cidhiidhiba dareemay halkaa intuu kaga degaabuu ka imanayay si uu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam usoogaau <clears throat> soo gaadho marka arrintaasi waxay noqotay arrin markii dambe muslimiintii isu soo ururisay oo rasuulku waa kii lahaa ilaya cibaad allah war addoommihi ilaahayow xaggayga kaaleya intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta xasilloonidii iyo deganaanshihii buu soo celiyey weliba malaa'ig baa lagu soo caawiyey ciidamo malaa'iga oo weerarka kala qayb qaadata cadowgii bay weerar ku qaadeen dagaal daranna waa la galeen ilaa ay jabiyeen weliba ay eryadeen oo ay ka dhigeen waxay qabtaan iyo iyo waxa waxa weeye ay eh, laayaanba waaya adarsu alkhaamisu wahalaahuun darsiga shan iyo soddonaad ghaswatu taa'if wuxuu ku saabsan yahay duulaankii iyo dagaalkii la magac baxay ghaswatu taa'if taa'if waa meel aan ka fogeyn magaalada maka saara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u dhaqaaqay oo duulaan labaad uu ku ekeeyey markii xunayn uu ka soo dhammaaday ila ataa'ifi xaggaa iyo taa'if limuxaarabati man si uu rasuulku ula dagaalamo ciddii fara ilayha xaggaa iyo daa'if u fakatay oo min alacdaa'i ka mida cadowgii yacni gaalada ahaa dee yowma xunaynin maalintii xunayn gaaladii baxsatay ee yaacday xaggaa iyo daa'if u yaacday buu rasuulku kadiba tegay alayh isalaatu wasalaam falamaa wasala markii rasuulku uu gaadhay hunaaka halkaa waa daa'ife wajada waxa uu arkay alacdaa'a nimankii cadowga ahaayoo qad taxasanuu dhufays ka galay biaa'ifi aa'if lafteeda wa macahum iyaga oo sita quutu sanatin sanad wixii la quudan lahaa sanad wixii la cuni lahaa la cabi lahaana way urursadeen walamaa ra'awu lmuslimiina nimankaa gaalada ahi markii ay arkeen muslimiintii oo daa'if soo gaadhay ramuuhum waxay ku ganeen binabili leebabkii ramyan shadiidan gani daran fajaraxuu waxay dhaawaceen kaiiran in badan oo minhum muslimiintii ka mid a wa qataluu waxaanay dileen inay cashara rajulan labiyo toban nin oo muslimiintii ka mid ah faramaahum rasuulu sala allahu alayh wasalam nimankaa rasuulku wuxuu ku ganay oo uu u rakibay bilmanjaniiqi aaladdii la odhan jiray manjaniq waa madaafiicdii xilligaa la isticmaali jiray waxaasarahum rasuulku waxa uu go'doomiyey nimanka amaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban maalmood uma tarakahum deeta rasuulku waa iskaga tegey fii xusuunihim iyagoo dhufaysyadoodii ku jira wa qaala waxaanuu rasuulku yidhi ihdi allaahumma ilaahayow soo hanuuni haqiifan nimankaa reer haqiif la yidhaahdo wa'ti bihim ilaahayow ii keen muslimiina iyagoo muslimiin ilaahu noo keen wa rajaca rasuulku waxa uu u noqday ila aljicraanata meesha jicraano loo yaqaano oo ah meel magaalada maka ku dhow litaqsiimi sabyi xunaynin wuxuu rasuulku u noqday litaqsiimi sabyi xunayn si loo qaybiyo khaniimooyinkii iyo dadkii lagu soo qabtay dagaalkii iyo duulaankii xunayn wa bacda ayaamin maalmo kadib jaa'ahu rasuulka waxa u yimi wafdu hawaasina waa labadii reer ee dagaalkan kula jiray rasuulka alayh isalatu wasalaam mid ka mide eh, nimankii ree hawaazin wafdigoodii baa rasuulka u yimi muslimiina xaalay yihiin muslimiin iyagoo islaamiba fakhayarahum rasuulku wuxuu kala dooransiiyey bayna asabyi in loo celiyo caruurtii iyo dumarkii iyo maxaabiistii walmaali iyo maya in xoolihii loo celiyo fakhtaaruu waxay doorteen assabya in loo celiyo maxaabiistii wa taraku lamwaala xoolihiina way iska daayeen oo farahay ka qaadeen ah, darsigani wuxuu ku saabsan yahay ghaswatu aطaa'if ghaswatu طaa'if waxa ay dhacday ama duulaankaasi u dhacay bacda ghaswati xunayn duulaankani duulaankanina sabab buu lahaayo sababtaasina waxay ahayd markii dagaalkii xunayn gaaladu ay ku jabeen saddex jiho ama meelood bay u kala yaaceen qola daa'if bay tegeenay miiciinsadeen qolana meesha loo yaqaano nakhla oo aan ka fogeyn bay tegeen qolo kalena waxay dib ugu noqdeen ay galeen dooxii ama togii awtaas ama xunayn markaa saddexdaa jiho ayaa nin waliba halkii uu gaarhi karayey buu gaadhay markii haddaba duulaanka iyo dagaalka ay ku jabeen gaaladu waxaa ugu xoogganaa qoladan u baxsatay daa'if ayaa ugu xoog badnaayo tiradii cududii ciidanka iyo cadadkiisiiba xaggaasay mareen badankoodi in kooban baa meelaha kale u firdhatay oo firxadkoodu gaadhay markii haddaba nimankaasi halkaa gaadheen waa daa'ife maadaama cududooda badan badideedii halkaa ay taallo iyo cadadkooduba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diyaar garoobay in waxa weeye duulaan lagu qaado daa'if maadaama nimankaasi ay iska urursadeen halkaa nimankani waxay ogyihin aan laga hadhay daa'if iyo xunaynna wax badan isma jiraan waxay sii diyaarsadeen quuta sana sanad wixii ay quudan lahaayeen si dhufayskaa ay ugu jiraan oo aanay uga bixin markii haddaba muslimiintu daa'if ay soo gaadheen markiiba gaaladu iyaga dagaalka iyo gacantu gacanka hadalka ku horreeyey waxay isku dayeen in muslimiintii iyo ciidankii muslimiinta ay tuurtuuraan waliba waxa weeye ay leeb iyo waxay heli karayeen baa dhacaan ilaa in badan oo muslimiintii ka mid a dhaawac ka soo gaadhay halka labiyo toban nin oo saxaabadii ka mid ahina ay halkaa ku dhinteen dhufayska ay ku jireen mid aad u adag buu ahaayo aan loogu geli karin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa waxa uu qaatay siyaasadda ah cadowgaagu markuu meel noocaasa kaa gala sidee looga saara meelaan looguna geli karayn haddii loo galo dhibaataaba dee ka dhalanayso muslimiinta dhib baa ah ka soo gaadhaysa iyadoon weli loogu gelin baabad arkaysa halka ay marayaan waxaa rasuulku uu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam almanjaniiq manjaniiqu waxa uu ahaa aalad qaabka nimadaafiicda oo kale loo isticmaalo marka dhagax weyn baa lagu tuuri jiray waxa dha geed geedaha ama geed qoyan oo waxa weye marka la jiido dee soo liici kara ayaa xagga sare waxaa looga samayn jiray ah, waxa weeye meel dhagax laga saaro dhagax dhagax weynoo dee aan yani waxa weye aad u weyn oo ah, halka uu ku dhaco dee hadday dhismo tahay iyo hadday meel kale tahay oo baabi'inaya marka dhagaxaasaa la saari jiray geedkaasi marka waa mid loogu talagalaye waa la soo waxa weeye giijinaya deetana waa lagu sii deynaya markaa meel dheerna wuu gaadhayaa dhibaato iyo jugna wuu geysanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaasuu markaa u isticmaalay weli laakiin waxba waa lagaga qaadi waaye kaana waayo dhufayska ay ku jireen baa mid adag ah mar haddii biyihii iyo baadkiiba u dhex yaallaana dee meelba u bixi maayaan waxaa kaloo rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam go'doomin siddeed iyo toban maalmood buu go'daan go-doon ku hayey dee ille waxay haystaan waa quuta sana sanad waxay quudan lahaayeen bay haystaane waxaa keliya lagaga adkaan karaa ama lagu muquunin karaa markay go'doomin tahay waa in sanad la dul fadhiyo taasina rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada midna duruufta u saamixi mayso inay meeshan sanadkii joogaan oo hawlaha kale u yaallaa ka badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabadii buu la tashaday wixii laga yeeli lahaa nimanka ragga qaarkood ba waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow hum thaclabun fi juxri waa dacwo god inaga gashay rasuulka ilaahay kuwani dacawaduna dee godkeeda haysgeshita markay soo baxdana waxyeeladeedaa iska yarbadee soo maanta o dhan hadii la hortaagnaado ugu badan waa arigun baa laga celinaya sooma wax badan meesha kuma hayso macnuu waxa weye iyagu weligood baa ha ku jiraane maalintay soo baxaan waxbayna yeeli maayaan marka waxay talo ku bixiyeen saxaabada qaarkood nimankan la yskaga tago waayo manjaniiqii waxba ka qaadi waa weerar toosana laguma ekayn karo go-doomintiina sanad iyo ziyaaday u baahantay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay go-aan ku qaatay in nimankaa la iskaga tago markii uu ka sii dhaqaaqay waliba nimanka meesha galay reer haqiif bay u badnaayeen hawaasin maaha haqiif waxaa rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam ya rasuula allahi udcuu calaa haqiif nimankan habaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam waabuu u duceeyey muu habaarine wuu u duceeye wuxu uhi ihdi allaahumma ama allaahuma hdi labaduba way soo aroorteen haqiifan ilaahayo waxaad hanuunisaa soo hanuunisaa nimankaa reer haqiif la yidhaahdo watihim bihim muslimiin wati bihim muslimiin iyagoo muslimiinana keen ducadii ilaahay waa aqbalo rasuulku markuu iskaga tegey calayhi salaatu wasalaam ee jeclaano uu tegey ayaa nimankiina ay muddo kadib ama maalmo kadib yimaadeen rasuulku markii uu jeclaano meesha la idhaahdo tegey laba sababood buu u tegey sababta koobaad waxa weeye si loo qaybiyo khaniimadii iyo wixii laga soo qabtay gaalada ee dad iyo dunyaba lahaa in la qaybiyo waayo waa mid ka mida khaniimooyinkii ugu badnaayee lasoo qabto ila nimankani waa kuwii caruurtii ubadkii iyo ooriyihii iyo adduunkiiba way soo saareen waxba kama imandeen waxay hayeenba markii ay jabeenna way ka dhaqaaqeen oo ninkii taladii uu soo jeediyey ninkii odayga ahaa iyo wixii uu sheegay baa halkaasa lagu arkay waa kii lahaa hal yaruddu lmunhazima shay-un qof jabayma waxbaa celiya waxaa la sheegaa marka laga hadlayo waxa wey haniimooyinka tusaale ahaan geela oo quru wuxuu ahaa afar iyo labaatan kun ayuu ahaa arigu wuxuu ahaa afartan kun oo neef dahabku wuxuu ahaa afar kun oo waxa weeye wiqiyadood aad ba u badnaa waaya haddaba maalmo markii rasuulku sababta labaadu meesha u tegey waxay ahayd sababta koobaad waa haniimadii in la qaybiye inuu halkaa ka cumraysto cumrada halkaa uu ka xidho oo deetana intuu waxa sii maro maka cumradiisana dhamaysto toos baxa marka maalmo kadib nimankii baa yimi markaa ducadii rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaan leey wafdiga meesha galay nimankan hawaasin bay u badnaayeene aqiif baynu malaa marka hore nidhi nimankaasi waa yimaadeeno ducadii baa ilaahay u aqbalay oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam waa u yimaadeen kadibna rasuulku laba qodob buu kala dooransiiyey labadaa qodobe uu kala dooransiiyey iyagu dee waxay u socdeen in maalkii iyo dadkiiba loo celiyo laakiin rasuulku wuxuu ku yuhi alayhi salaatu wasalaam labadaba isku heli maysaane midkoodun doorta imaa in maalkii laydin celiyo waa imaa in ubadkii iyo oryihii iyo dadkii laydin celiyo marka in dadkii loo celiyo ayay cotadeen saasaana loogu celiyey lamaa saara rasuulu sal allahu alayhi wasalam saara rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu u dhaqaaqay ila aa'ifi xaggaa iyo aa'if limuxaarabati man fara ilayha si uu ula dagaalamay ciddii aa'if u baxsatee u fakatay oo min alacdaa'i cadowii ka mid ah, yowma xunaynin maalintii xunayn dadkii baxsadee gaalada ahaa falamaa wasala hunaaka rasuulku halkaa markii uu gaadhay wajada wuxuu arkay alacda'a cadowgiioo qad taxasanuu dhufays ka galay biaa'ifi aa'if wa macahum iyagoo haysta ama la jirkooda uu yahay quutu sanatin sanad waxay quudan lahaayeen walamaa ra'aw lmuslimiina nimankaa gaaladee daa'if isku urursaday markii muslimiintii ay arkeen ramuuhum waxay ku ganeen binabli bay ku ganeen ama binabili leebkiibay ku ganeen ramyan shadiidan ganitaan aad u daran fajaraxuu waxay dhaawaceen kaiira minhum in badanoo muslimiintii ka mid a wa qataluu waxaanay dileen inay cashara rajulan labiyo toban nin faramaahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku dabeeto uu ku ganay nimanka bilmanjaniiqi manjaniiq ayuu ku tuuray faxaasarahum waxaan u goodoomiyey amaaniyata cashara yowman siddeed iyo toban maalmood uma tarakahum rasuulku nimanka waa iskaga tegey fii xusuunihim iyagoo dhufayskooda ku jiraya dhufaysyadooda wa qaala waxaanuu yidhi allah ihdi allaahuma ilaahay ou soo hanuuni haqiifa nimankaa reer haqiif waati bihim waxaad keentaa muslimiin iyagoo muslimiina wa ila ljicraanata rasuulku jicraana ayuu ku noqday litaqsiimi sabyi xunaynin si uu qaybiyo xoolihii iyo maxaabiistii xunayn lagu soo qabtay wa bacda ayaamin maalmo kadib jaa'ahu rasuulka waxaa u yimi wafdu hawaasina ayaa u yimi nimankii reeha hawaasin muslimiina xaalayiin kuwa muslimiina wafdigoodii baa yimi ree haqiifna waxay soo islaameen dagaalkii tabuu kadib aswa tabuu kadib fakhayarahum rasuulku waxa uu kala dooransiiyey bayna sabyi maxaabiistii in loo celiyo walmaaliya hantidii in loo celiyo fakhtaaruu waxay doorteen asabya dadkii in loo celiyo maxaabiistii wa tarakuu amwaala xoolihina way iska daayeen waa ka tanaasuleen as'ila limaada saara rasuulu sal اllahu alayh wasalam ila aa'if rasuulku aa'if muxuu ka doonay ayna wajada alacdaa'a rasuulku cadowgii halkee buu ka helay ama ku arkay bacda dukhuulihi markii aa'if uu soo galay yani iyagoo xaaladee ku sugan ayuu rasuulku arkay alayh isalaatu wasalaam maadaa facala alacdaaa rasuulku cadowgaa muxuu ka ye maadaa facala alacdaa'u dheh cadowgaasi maxay sameeyeen xiinamaa ra'w almuslimiina markay arkeen maxay muslimiintii maadaa facala rasuulu rasuulku muxuu waxa weye ka yeelay macahum iyaga la jirkooda muxuu ku sameeyey man jaahu rasuulka yaa ugu yimi yaa u yimi wa huwa fi ljicraanata isagoo ku sugan aljicraana addarsu saadisu wahalaaثuun darsiga lix iyo soddonaad wuxuu ka warramayaa darsigani rujuucu rasuuli salى اllahu alayh wasalam noqoshadii rasuulku uu ku noqday ila اlmadiinati xaggaa iyo madiina aqaama arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ku nagaa biljicraanati meesha jicraano la yidhaahdo alaaa cashrata leylatan saddex iyo toban habeen uma actamara dabeeta rasuulku wuxuu ka soo cumraystay minhaa jicraano lafteeda wa dakhala makata maka ayuu soo galay isagoo muctamira fataafa rasuulku waa tawaafay wastalama waxaanuu salaamay alxajar alaswada uma dabeetana rajaca rasuulku waxa uu ku laabtay ila almadiinati xaggaa iyo madiine ayuu u noqday min leylatihi isla habeennimada lafteedii wa kaanat waxaanay ahayd muddatu khiyaabihi muddadii uu ka maqnaa canhaa ay can ilmadiinati madiina shahrayni wa sittata cashara yowman laba bilood iyo lix iyo toban maalmood wa bacda rujuucihi calayhi asalaatu wasalaam rasuulku markii uu laabtay ee madiine uu ku noqday arsala waxa uu diray assaraaya ciidamo kala duwan buu diro isagoo aanu la soconin litadcuwa waxaa ciidamadaa loo diray si ay ugu baaqaan ciidamadaasi bacda alqabaa'ili reerihii carbeed qaarkood ilalislaami islaamnimada si ay ugu yeedhaan fa aqbalat waxaa rasuulka soo qaabishay alwufuudu wafdiyadii kala duwaneed baa rasuulka soo qaabiloo u yimi tadkhulu fii diin illaahi iyagoo diinta ilaahay soo gelaya afwaajan iyagoo kooxa kooxa ah iyo jamaacaad wاntashara اlislaamu islaamkii baa ku faafay fii bilaadi اlcarabi dhulkii carbeedna ee carabi deganayd islaamkii waa ku faafay wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay bilaabeen inay gudageleen yatahaya'uuna inay u diyaargaroobaan linashri dacwati dacwadda inay faafiyaan wa hidaayati اlbashari dadka inay soo hanuuniyaanoo fi laqطaari اlأkhraa iyagoo arrintaa ka soo qabanaya fi laqطaari alأkhraa dhulalkii kale ee aan ahayn dhulkii carbeed ee dee deganayd darsigani waxa uu ku saabsan yahay laabashadii iyo noqoshadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu madiine ku noqday rasuulku magaaladii madiine mudduu ka soo maqnaa oo markii maka furashadeedii ay dhacday waa kan haddana laba duulaanoo isdabajooga qaaday ghaswatu xunayn iyo ghaswatu aaa'if rasuulku calayhi salaatu wasalaam jicraana wuxuu ku nagaa saddex iyo toban habeen iyadaanuu ka soo cumraystay kadibna maka ayuu soo galay isagoo muctamir ah kacbadii ayuu ku tawaafay xajarul aswadkiina waa salaamay isla habeennimadii markuu cumradiisa dhammaystay rasuulku wuu laabtay calayhi salaatu wasalaam oo madiina ayuu laabtay muddadii markaa magaalada madiine uu ka maqnaana waa laba bilood iyo lix iyo toban maalmood weeye markii rasuulku uu ku laabtay magaalada madiina wuxuu bilaabay ciidamo kala duwan inuu diro dacwaddii oo lasii xoojiyo waayo marka hore laba cadow oo waaweyn oo dee halistooda lahaa ayaa dee wax badan oo caqabad ah muslimiinta ku hayay waa quraysh iyo qolyahan kale xunayn iyo daa'if lagula dagaalamay oo awood isbidayey waa awoodii ugu dambaysay carabi ay isbiday weeye waxa weye xilliyada marka la eego mar haddii labadaa laga soo takhallusay hadda waxaa loo gacan bannaanaanaya waa islaamnimadii oo lasii faafiyo oo dhulkii carbeed iyo dhulalkii kaleba la gaadhsiiyo waxaa markaa intaa soo raacda in wufuud fara badan iyo dadyow badan ay soo islaameen dadyow markii hore ka cagajiidayay islaamnimada oo dee isku halaynayay quraysh iyo qolyahan kale awoodooda iyo dee bal halkay isla maraan ka war sugayay iyagiiyo halkay isla maraan baa markii nimankaa laga adkaaday kuwii iyaga ka dambeeyeyna laga adkaaday waxay u arkeen inaan la loodin karin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwaddanina ay tahay dacwad xaq ah oo aan istaagaynin taas marka waxay ku dhiirigelisay in islaamnimadii ay waxa weeye raqbe iyo jacayl u qaadaan oo ay rasuulka u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam iyadoo cidiba aanay u tegin bay qaarkood imanayeen oo islaamayeen oo ufuu soo dirayeen muslimiintiina waxay bilaabeen marka ila markii hore dhulalkii carbeed ee aan madiine ka fogeyn ayay doonayeen inay gaadhsiiyaan un islaamnimada iyo dacwaddooda intaasaa soo dee waxa weye ay ka bilaabi karayeen markii dambe waxaa loo diyaar garoobay dacwaddii in laga dhigo mid caalamiya oo dhulalkii kale dhulkii carbeed ka baxsanaa loo gudbo si dacwadda loo gaadhsiiyo aqaama rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ku nagaa biljicraanati meesha jicraano la yidhaahdo alaaa cashrata leylatan sideed saddex iyo toban habeen uma ctamara minhaa dabeetana isla jicraano ayuu ka soo cumraystay wadakhala makata maka ayuu galay faطaafa rasuulku waa طawaafay wastalama xajar اswada xajarulaswadkiina waa salaamay uma rajaca ila lmadiinati rasuulku madiine ayuu ku laabtay oo uu u noqday min leylatihi isla habeennimadiibuu yani dib u noqday weeye oo maka umu hoyan wa kaanat muddatu hiyaabihi muddadii uu ka maqnaana waxay ahayd canhaa madiina shahrayni wa sitata cashara yowman laba bilood iyo lix iyo wa bacda rujuucihi calayhi salaatu wasalaam kadib markii rasuulku uu noqday ee madiine uu gaadhay arsala saraaya ciidamo gaadmo ah iyo ciidamo koobkooban ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diray litadcuwa bacda alqabaa'ili ila alislaam si ay ugu baaqaan maxay ama ugu yeedhaan reerihii carbeed qaarkood islaamnimada fa aqbalat ilwufuudu wufuuddii baa rasuulka soo qaabishay tadkhulu fii diin illah iyadoo wufuuddaasi diinta ilaahay ay soo gelayaan afwaajan xaal ay yihiin kooxo kooxo iyo jamaacaad marba guruub baa imanayay waintashara alislaamu islaamkiina waxa uu ku faafay fii bilaadi alcarabi dhulkii carabeed wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay bilaabeen ay gudagaleen yatahaya-uuna inay u diyaar garoobaan linashri dacwa dacwadda fidinteeda wa hidaayati albashari iyo dadka hanuunintooda fi laqtaari alukhraa dhulalkii kale ee dhulkii carabeed ka baxsanaa baa dacwaddii sidii loo gaadhsiin lahaa iyo loo fidin lahaa waxa weeye ay falowgeeda iyo dadaalkeedaba galeen as'ila hal aqaama kam aqaama arasuulu sala allahu calayh wasalama biljicraana kam aqaama imise ayuu ku nagaa alrasuulu sala allahu alay waslam rasuulku biljicraanati meesha jicraana la yidhaahdo mataa rajaca ila almadiina goormuu rasuulku madiine ku laabtay wa kam kaanat muddatu giyaabihi canha muddadii rasuulku madiine uu ka maqnaa imisay ahayd maadaa facala muxuu rasuulku sameeyey bacda rujuucihi markii madiine uu ku laabtay kadib maadaa facala almuslimuuna muslimiintii maxay sameeyeen cinda daalika arrintaa agteeda markii dee waxa weeye madiine lagu laabtay dhulkii carbeedna badidiisii diintii wada gaadhay maxay sameeyeen waxa weeye muslimiintu khulaasadaa waa la soo akhrinayaa khulaasatu asanati athaaminati min asanati athaamina min alhijra waa la soo akhrinayaa macnaheedana waa la haddaynu waqtiga hello waa la akrin doonaa insha allahu waa la laqmaynaya ay fahanteen markaa soo akhriya insha allahu وإلهنا نكتفي صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا